bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min adyab alminax fii cilmi lmusalax waxaa inoo dembeeyey masaladii ay kaga hadlayeen labada sheekh raximahum ullah xadiidka la yidhaahdo alxadiid almudraj labaa loo qeybiyey mudrajka idraajun fi lisnaad iyo idraajun fi lmatni idraajun fi lisnaad wuu ka soo baxay wayna soo dhammayeen culimmadu suwarka ka imaanayana way ka soo warrameen wathani mudraju lmatni ka labaad waa mudraju lmatni wa huwa maa udkhila fii matnihi waa xadiidka matnigiisa la dhexgeliyey wadumma ilayhi lagu daray maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn bilaa faslin iyadoo marka aan laga soocin waxaas aan ka mid ahayn wاlhaalibu sida haalibka waxaa weeye wuquucu lidraaji idraajku inuu dhaco aakhira alkhabari khabarka aakhirkiisa inuu dhaco weeyaan wa wuquucuhu inuu dhaco awalahu ay awal alkhabar akar wuxuu ka badan yahay min wasatihi ay min wuquuci wasatihi inuu dhaco yani xadiidka wasadkiisa wuquucuhu awalahu awalka inuu dhaco xadiidka ayaa akaru ka badan min wasatihi ay min wuquuci wasatihi dhexda inuu dhaco wa min amilatihi waxaa ka mid ah maa rawaahu lkhaiibu xadiidka imaam alkhaiib uu wariyey min ariiqi abi qaan wa shabaabah labadaasa waxay ka warinayaan can shucba can maxamed ibni ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan iyadoo nabiga loo koryeelay calayhi salaatu wasalaam asbiqu lwuduu'a weysada ku xeeldheeraada waylun lilcaqaabi waylun yani naar ama cadaab kaanun lilcaqaab wuxuu u naar iyo cadaab ah faqowluhu asbiqu lwuduu mudrajun waa la dhexgeliyey xadiidka min kalaami abi hurayra yani wuxuuna ka ahaaday hadalkii abu hurayra radi allahu canhu faina albukhaariya imaam albukhaari rawa alxadiia xadiidka waa wariyey min ariiq aadam ibni abi iyaas can shucba can maxamed ibni ziyaad can abi hurayra sanadkaasuu ku wariyey qaala abu hureyra wuxuu yidhi asbiqu lwuduu waysada ku xeldheeraada faina abaalqaasim sala allahu aleh wasalam yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kunyadiisa ayaa abulqaasim la ohan jiray qaala wuxuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar yani cadaab wuxuu u sugnaaday cirbaha weylkaasoo min annaari ahaaday naar iyo cadaab wa qaala alkhaiibu khaiibu lbaqhdaadi wuxuu yidhi bacda dikrihi alxadiia xadiidka markuu sheegay wuxuu yidhi wahima abu qatan wa shabaabah ibnu sawaar waxaa wahmi ku dhacay yani qalad waxaa ku dhacay abu qatan iyo shabaabah ibnu sawaar fii riwaayatihima hada alxadiid warinta xadiikan ay warinayaan can shucba calaa maa suqnaahu ee calaa maa dakarnaahu saan usoo sheegnay yani markaasi qaabka ay u wariyeen oo ay ka dhigeen markaasi inuu xadiidku yahay dhammaantiis marfuuc laga bilaabo asbiqu lwuduu ilaa aakhirihi saasay usoo wariyeen marka sidaas waxa weeyaan waa wahmi xaggooda ka dhacay weeyaan wahmun haddii hada la sukuuniyo waa ismootiiska weeye laakiin haddii la xarakeeyo waham la yidhaahdo waa macnaalhalad baa loo jeedaa marka farqigaasaa udhaxaynaya alwahmu bimacna alhala ama alwahmu bimacna altawahum waa qofka ismootis inuu shaygii markaas u sheego weyaan wa waxaa ka mid a anwaacda almudraj fii matn alxadiid xadiid ibni mascuud radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اllah alيه wasalam rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam aطiyaratu shirkun baasaysigu waa shirki wamaa mina qof naga mida ma uu jiro ilaa ay ilaa wayatayar waxbuu baasaysanayaa walaakin allaha alla yudhibhu waa tegsiinayaa taayurkaasi bitawakuli tawakul iyo tala saarasho ilahay la tala saarto ayuu ku tegaya rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanu axiix saxiixa weeye qaala tirmidiyu imaam tirmidi wuxuu yidhi samictu muxamadan maxamed baan maqlay maamed wuxuu ujeedaa mana imaam buhaari buu ujeeda maxamed ibnu ismaaciil albuhaari buu ujeedaa waana sheekhiisi weeyaan imaamu tirmidi waa tilmiid buhaari buhaari ardaygiisii weeye marka qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi samictu muxamadan maxamed baan maqlay maxamed bn ismaaciil albukhaari yaquulu xaaluu leeyahay fii haada yani xadiidkan qowluhu wamaa mina ilaa hadalkaasi cindii agtayda haddaan bukhaari ahay min kalaami ibni mascuud radi allahu canhu weeyaan marka xadiidkaasi atyaratu shirkun intaas waa xadiikii nabi maxamed alayhi salaatu salaam wamaa mina ilaa hadalkaasna waa kalaamu ibni mascuud weeyaan kalaam ibni mascuud weeyaan ayb lanna mustaxiil bayba noqonaysaa inuu nebigu arrinkaa ku hadlo oo uu yihahdo wamaa mina ilaa wayataayar ilaa yani yatadayar qof naga mida ma uu ilaa wuxuu ku dhacayaa baasaysi buu ku dhacayaa arrinkaasi mustaxiil bay ka tahay nebigu inuu ku hadlo calayhi salaatu wasalaam marka waa min kalaami yani markaasi ibnu mascuud ayuu markaa noqonaya marka waa mudrajun fii matni اlxadii ayb dawaaci alidraaj wa wama yucrafu bih halkan waxay kaga hadlayaan culimmadu raximahum ullah idraajka maxaa keena dawaacida manaa asbaabta hadda loo jeeda asbaab idraaj baa loo jeedaa xukumka uu qaadanayo xadiidka mudrajka idraaj in la sameeyo xukumkeeda muxuu noqonaya ma wax bannaanba mase ma bannaanaa wamaa yucrafu bihi idraajka maxaa lagu gartaa idraajka maxaa lagu gartaa inuu kalaamkani mudraj yahay oo hadalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uusan ahayn maxaa lagu garanaya dawaaci lidraaji kaiiratun idraajka asbaabta keentaay way fara badanta minha waxaa ka mid a ah tafsiiru alfaadi alhariibati fasirid la fasirayo alfaadii hariibka ahayd waxaana ka mid a ah xadiikii yani markaasi kaana sal slam yataxanau allayaali dawaat alcadad zuhri baa fasiray ataxanu wuxuu yidhi atacabud wahuwa tacabudu allayaali dawaat alcadad ayuu ku fasiray waa in la cibaadaysto maalmo markaasi dhowr maalmood ah marka wuxuu noqonayaa tafsiiru hariib dawaaci idraaji kaiiratu minha waxaa ka mid ah tafsiru alfaad alhariiba alfaadda hariibka oo xadiidka ka midka in la fasiro waa ka mid minha waxaa ka mid ah istinbaatu xukmin xukm in lagala soo baxo min kalaami اnabiyi xadiikii oon dhammaystirmin ayaa markaasi xukm lagala soo baxaya xukumkii lagala soo baxay adiika ayaa markaa xadiis lagu dhex daraya kaase waxaa la moodayaa yani marka inuu ka mid yahay kalaamkii nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam waana xukm lagala soo baxay xadiika wa minha waxaa ka mida tibyaanu xukmi sharciyin xukm harciya in la caddeeyo xukm sharciya xadiikii on dhammaan baa markaasi raawi alxadii ayaa wuxuu caddaynaya xukm sharciya oo xadiika laga qaadanayo marka taasina waxay noqonaysaa min alidraaj fi lmatni intaasi waa asbaabta keena weeyaan walaa yajuusu ma bannaana alidraaju idraaj ma bannaana ila maa kaana yani kii ahaaday oo minhu min idraaji xaaluu ka mid yahay tafsiira hariibin ila maa kaana tafsiira hariibin minhu ay min alidraaj kii ahaaday yani markaasi hariib la fasiraya mooyaane nooc kale oo markaa la bannaynaya idraajkii ma uu jiro laakiin kelmadaha haddii la fasirayo kaas waa la ogolya falaa yumnacu lama diidayo kama facalahu zuhriy waayruhu sida ay sameeyeen alimaam zuhri iyo eyrkiisa min aamati amada ka mid ah daraaju ida kaana tafsiila lariibin waa bannaan yahay basna kuma sugna ablaakiin haddii usan ahayn tafsiiru ariibin markaas ma banaana walaa yajuuz ma banaana alidraaju idraaj ma banaana ila ma kaana kii ahaaday mooyaane ila tafsiira ariibin ariib in la fasirayo minhu min aldraaji xaalu ka mid yahay ayb falaa yumnacuka lama diidayo kama facalahu zuhriyu sida imaamu zuhri uu sameeyey oo ataxanu uu ku fasiray atacabud allayaali dawaat alcadad ayuu ku fasiray waayruhu sida uu sameeyey hayru zuhri oo min aimati sida imaam alwakiic ibnu jaraax oo kale yucrafu lidraaju idraajka waxaa lagu gartaa biumuurin arrimaha lagu gartaa minha waxaa ka mid a ah, arrimaha lagu garanayo an yusarixa inuu caddeeyo bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood inay caddeeyaan maxay ku caddaynayaan bifasli tilka alcibaarati cibaaradii mudrajkahayd inay ka soocaan bifasli tilka alcibaara almudraja cibaaradii iyo markaas jumladii dheeraadka ku ahayd oo xadiidka la dhexgeliya inay ka soocaan wa yudiifaha yani markaa raawigaas uu u idaafeeyo hadalkaasi ilaa qaa'ilihaa ciddii markaa jumlada ku hadasha waxaa lagu garanayaa bacdu ruwaad inay yidhaahdaan hadalkani ma ahan hadalkii nabi maxamed sal allahu aleh wasalam ee waa hadalkii fulaan sida xadiiska haddaan soo marinay oo kale can abi hurayrata qaala asbiqu lwuduu asagaaba caddeeyeyba inuu hadalka sii yahay kadib baa wuxuu yhi faina abalqaasim sal allah alay salam qaala weynun lacaqaabi min annaar wuu tasriixiyey inuu asbiq lwuduu asagu leeyahay marka inay ruwaadda qaarkood markaasi ay xadiidkii ka soocaan ciddi lahaydna ay u nisbeeyaan wa minha waxaa ka mid a ah an yastaxiila inay mustaxiil noqoto midaan suurtoobaynin idaafatu dalika arrinka in loo tiiriyo ila nabiyi sal allah alay slm nebi maxamed alayhi salatu asalaam waxaana ka mid a ah xadiidka hadda aan soo maraynay adiyaratu shirkun wamaa mina ilaa hadalkaasi wamaa mina ilaa inuu ku hadlo nebi maxamed sal slm waa wladii nafsii biyadih lowla اljihaadu fii sabiili اllahi wabiru ummii la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk yani waxaan ku dhaaranaya allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee jihaad hadduusan jiri lahayn jidka ilahay lagu jihaado iyo xaj iyo inaan hooyadii baari u noqdo waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto wa ana mamluuk anoo addoon ah marka hadalkaasi inuu nebi maxamed ku hadlo sal allah alay wasalam mustaxiil bay ka tahay limaada lianna awalan inuu tamaniyo soo ilahay ku sharfay yani markaasi risaalo taas waa way diidaysaa midda labaadoo ah yani hooyadii inuu baari u noqdo hooyadii way dhimatay yani isagoo markaasi yarbu ayay dhimatay isagoo yar ayay dhimatay marka inuu nebigu sal ly slam hoyadii baarnimo u sameeyo yani markaa ma suurtoobayso waayo way dhimatay marka inayba mustaxiil noqoto nebi maxamed in loo nisbeeyo calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay waxyaalaha tusinaya inuu yahay kalaamkani mudraj min kalaami hayrihi yucrafu waa la garanaya alidraaju biumuurin arrimaha lagu garanaya minha waxaa ka mid ah an yusarixa inay caddeeyaan bacduruwaati ruwaadda qaarkood inay caddeeyaan yani markaasi qaybtii mudrajka ahayd maxay ku caddaynayaan bifasli tilka alcibaarati almudraja cibaaradaas yani markaasi mudrajka oo xadiidka lagu daray inay ka soocaan xadiidkii ay gooni oga saaraan wayudiifaha markaasi ay u idaafeeyo bacdigaasi ilaa qaa'ilihaa ciddii ku hadashay oo yidhahdaan hebel baa ku hadlay wa minha waxaa ka mid a ah, an yastaxiila inayba mustaxiil noqoto midaan suurtagalba ahayn idaafatu dalika hadalka in loo tiiriyo ila nabiyi sal allah alay waslam nabi maxamed calayhi salaatu salaam alkhabar almaqluubu khabarka maqluubka ah waxaan ku jirnay sababkii toddobaad baan ku jirnay oo mukhaalafatu raawi liiqaat marka waxaa soo gudagelaya lix nooc baa soo gudagelaysa koo waxaa ka mid ahaa almudraj nooca labaad waxaa weeyaan eh, alkhabar alkhabr maqlub oo yusama waxaa lagu magacaaba almunqalib ayaa la yidhaahdaa wa huwa asaguna maa kii weeye inqalaba bacdu lafdihi ay bacdu alfaadihi alfaadiisa qaar ka mida isku daba rogay calaa raawin raawi fatahayara macnaahu markaasuu macnihiis bedele ayib yani khabarka maqluubka munqalibna waa la yidhaahdaa yani raawigii ayuu markaas ku dabagedinayaa oo sidii uu ahaa asalku si aan ahaynba markaasi ayuu noqonaya markaasaa macnuu isbedelaya maqluub baa la yidhaahdaa alkhabar almaqluubu wa yusama almunqalib baa la yidhaahdaa wa huwa asaguna maa kii wey inqalaba yani markaasi isdabagediyey yani markaasi isrogay bacdu lafdihi ay bacdu alfaadihi alfaadse wax ka mid ah ayaa markaas inqilaab ku dhacay calaa raawin min aruwaah raawin ruwaadda ka mid ah ayuu aayara macnaahu markaasuu macnihiis bedelaya mar haddii lafdigii siduu aho iska bedelay macnuhuna waa isbedelaya wlqalbu qalbigu yaqacu wuxuu dhacaa fi sanadi sanadku dhacaa kama yaqacu alqalbu fi lmatni sida qalbigu matniga uu dhaco ayb fa min alawali waxaa ka mid ah yani qalbiga dhacaya sanadka waxaa ka mid ah an yakuuna alxadiiu xadiidku inuu yahay mashhuuran mid caan ku ah biraawin raawi caan ku ah fayujcal makaanahu booskiisi waxaa la yeelaya raawin aakhar raawi kale oo min abaqatihi asagoo isku abaqa yihiin liqaradi liqraabi saa waxaa loo yeelayaa iqraab in qariib laga dhigo xadiidkii iyo naxwi wax la mid ah oo miman kaana yafcalu dalika arrinkaa raggii samayn jira waxaa ka mid ahaa oo miman kaana yafcalu dalika arrinkaas oo markaas qalbiga laisku bedelo ruwaadda yani raggii samayn jira waxaa ka mid ahaa xamaad min aruwaati xaaluu ka mid yahay xamaad ibnu camar annasiibi nisba ilaa nasiibiin nasiibiin baa loo nisbaynaya nasiibiinna waa baldatun bayna turkiya wa suuriya wey hadda qaala albukhaariyu wuxuu yidhi huwa munkar xadii ninkaas waa munkar xadii noocyada markaasi alqalbu fi lisnaad waxaa ayaa booskiisii inta laga bedela raawika lagu bedelaya isku abaqa ay yihiin maala xadiikii inama alacmaalu biniyaat wuxuu macruufku yahay in laga soo wariyo can cumar bn khaaab radi allahu canhu saxaabi kale maala ayaa lagu bedelayaa oo maala waxaa laga soo warinayaa cali eh, bna abi aalib baa laga soo warinaya waa qalbi fi sanad lagu sameeyey weeye qalbun fi sanad ama cumaan baa laga soo warinaya saana waxaa loo samaynaya in la yidhaahdo xadiikani yani waa xadii hariibo hore looma aragba lanna xadiidka la yaqaana wuxuu ahaa xadiikaasi inama alacmaalu biniyaat min ariiqi cumar bn khaaab baa lagu yaqaanay maanta ariiq cusub buu ku yimid idan waa xadii hariiba weeyaano waxaa la doonayaa ninkani saa samaynaya inuu markaasi ku helo shuhro iyo caanni buu doonaya ayb arrinkaasna waxaa caan ku ahaa ninka la yidhahda xamaad ibnu camar annasiibi oo loo nisbaynaya beledka nasiibiin imaam albukharina wuxuu ku sheegay ninkaas inuu yahay munkaru lxadiid fa hore an yakuuna alxadiiu xadiiku inuu yahay mashhuuran mid caan ku ah biraawin raawi baa lagu yaqaanaa fa yujcalu waxaa la yeelayaa makaanahu ay makaana raawi raawiga booskiisii raawin aakhara raawi kale oo min abaqata isku abaqa ay yihiin oo maala hadduu yahay raawigan lagu yaqaanay hadduu ahaa saxaabi saxaabi kaleo siman yihin ba lagu bedelayaa hadduu ahaa taabici taabici kaa lagu bedelaya ooyni markaa siman yihiin hadduu ahaa taabicu taabici mid lamidaa lagu bedelaya wahaakada liqarad liqraab oo ninkan soo wariyey mooy cid kaloo haysta maba jirtaba in marka ariib u nodo ay markaa la doonaya liqarad iqraabi iqraab qaradkiisa in ariib laga dhigo iyo wanaxwi wax la midkaa kaana yafcalu dalika arinkaasi kuwii samayn jiray raggii samayn jiray waxaa ka mid ahaa min aruwaati xaalu ka mid yahay ruwaadda xamaad ibnu camr annasiibi nisba waxaa loo nisbaynaya ilaa nasiibiin qaala albukhaariyu imam bukhari wuxuu yidhi huwa munkaru lxadiid ninkaasi waa munkaru lxadiid weeyaan min amilati waxaa ka mid a ah xadii ida laqiitum mushrikiina fii ariiqin falaa tabda'uuhum bisalaam haddaad la kulantaan mushrikiintii ood waddada kula kulantaan salaanta ha ku bilaabina qallabahu xamaad ibnu camar ninka hadda la soo sheegayey xamaad ibnu camar annasiibi ayaa qalbi ku sameeyey farawaahu can shucba can abi saalix can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan wainamaa huwa xadiisku wuxuu ahaa can suhayl ibni abi saalix can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu kama fii saxiixi muslim ayib isaguna marka muxuu ka dhigay can alacmash can abi aalix suhaylba wuxuu ku bedelay abi aalix suhaylba wuxuu ku bedelay acmash marka xadiiska waxa lagu yaqaanay suhayl ibn abi saalix can abiihi oo abi saalix ah saalix samaan can abi hurayrata taasaa lagu yaqaanay waa suhayl oo ka warinaya abu hurayra marka abaqada saxaabigu waa abu hurayra taabiciguna waa saalex asamaan weeye markaasi taabicu taabicina waa suhayl ibnu abi saalex weeyaan marka suhayl oo abaqadii saddexaad ah abaqatu taabicu taabici ayuu markaasi wuxuu ku bedelay mid la siman acmash buu ku bedelay yani si markaa xadiidka u noqdo xadiid hariiba ah, oo asaga mooye cid kaloo taqaana loo waayo ayuu saa u yeelayaa min amilati waxaa ka mida xadii ida laqiitum mushrikiina fii ariiqin haddaad gaaladii kula kulantaan jidka falaa tabdauuhum bisalaami haddaad jid kula kulantaan gaaladii falaa tabda'uuhum bisalaam salaam ha ku bilaabina qallabahu xamaad ibnu camar ayaa qalbi ku sameeyey farawaahu can acmash buu ka wariyey can abi saalix can abi hurayrata radia allaahu canhu marfuucan asagoo markaasi nebiga u koryeelaya oo nebiga markaa ka warinaya sal allahu aleh wasalam wainamaa huwa xadiidku wuxuu ahaa can suhayl ibni abi aalix can abiihi abi saalix can abi hurayrata radi allahu canhu kama fii saxiixi muslim wa min alqalbi fi sanad waxaa ka mid a qalbi dhacay sanadka maa yaqacu waxaa dhacaya fii asmaa'i ruwaati ruwaadda magacyahooda oo ahaaday bitaqdiimi watakhiir horumarin iyo dibdhig kii horreeyey baa dib loo dhigayaa kii dambeyna xagga horaa la geynaya milu murah oo kale ismu axadihima midkood magaciisa kasmi abil aakhari kan kale aabihiisu la magacya mid muxuu yahay mura ibnu kacab aabihiis waa kacab magaciisuna waa mura kan kalena muxuu yahay kacab ibnu mura marka raawigii hore magaciisa iyo raawigan dambe aabbihii baa isku magaca ah. raawiga hore aabihii magaciisa iyo raawigan dambe magaciisa isku mida ah. marka waxaa lagu yaqaan inuu ahaa kacab ibn mura ayaa lagu yaqaanay waxaa lagu yaqaanay mura ibnu kacab baa lagu yaqaanay mura ibnu kacab wuu marinaya marka aabbihiina wuxuu ka dhigayaa inankii inankiina wuxuu ka dhigayaa aabbuu ka dhigaya taqdiimi tahiir buu ku samaynaya wa alqalbi fi waxaa ka mid a maa yaqacu fi asmaa'i ruwaati midka dhacaya magacyaha ruwaada ku dhacaya bitaqdiimi buu ku dhacayaa horumarin iyo wata'khiiri dib u dhigid wadalika milu murat ibni kacab oo kale weeye wa kacbin mura ismu axadihimaa midkood magaciisu kasmi abilaakhari kan kale aabbihii bay isu magac wa miaalu qalbi fi matni qalbi matniga dhacay tusaalihiisu waxaa weeyaan maa rawaahu muslima min xadiidi sabca aladiina yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ila diluh ayib waxaa ka mida miaalu qalbi fi lmatni matnigiio qalbi uu ku dhacay waxaa ka mida tusaalayaashiisa maa rawaahu muslimun xadiidka muslim uu soo wariyey min xadiidi sabca xadiidkii ka warramayay toddobada alladiina toddobadaasoo yudiluhum allaahu alla marka uu harinayo fii illihi ay fii illi carshihi carshigiisa harkiisa ayb yowma laa illa ilaa iluh maalin uusan jirin wax har ah ilaa harkiisa mooyaane wa fiihi waxaa ka mid ah xadiidkaasi warajulun tasadaqa bisadaqatin nin sadaqaystay sadaqo faahfaha qariyey xataa laa taclama yamiinuhu ilaa marka aysan ogayn midigtiisu ma anfaqat shimaaluhu waxa ay bixisay bidixdiisu wainama huwa xadiiku wuxuu ahaa laa taclamu shimaaluhu aysan ogayn bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisu waxa ay bixinayso kama rawahu bukhaariy wa muslim fii ixdaa riwaayatayhi lilxadii ayb xadiikaas waa xadii macruufa weeyaan riwaayada macruufka bukhaariy muslim ay soo wariyeen waxaa weeye midda wax bixinaysa labada gacmood waa midigta ayib midaan ogaanayna waa bidixda xataa xata la talama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu bimacnaa qofkaasu u qarinaya sadaqadiisa ayaa waxaa la leeyahay shiddat mubaalaqa gacantii bidix lama socoto midigtu waxay bixinayso ayib marka qaar baa qalbi ku sameeyey oo waxay dhaha xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu marka maxay ka dhigeen ti wax bixinaysa inay noqotay bidixdii asalkuna waxaa la yaqaanaa tae wax bixisa waa midigta kaana yucjibhu tayamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa uhuurihi wa fii sha'ni kulihi xadiiskii macruufka ahaa nabigu sal alla alay slam wuxuu jeclaa yani waxa weeyaan midigaysiga inuu shay kasta midigta ka bilaabo marka wax la bixinaya in midigta lagu bixiyo wax alla wixii wanaagsan midigta ayaa leh sadaqadu maadaama ay tahay wax wanaagsan midigta lagu bixinaya marka midda aan ogaanaynin waa bidixdii ayib taasaa asal ahayd marka cagsi buu ka dhigay riwaayada qalbigu ku dhacayna waa riwaayatu muslim weeyaan taas midda qalbigu ku dhacay wailaa midda fi saxiixaynka bukhari muslim ay soo saareen waxay ku timid sidii asalkayd bay ku timid xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu bay ku timid laakiin midda qalbiga ku dhacay oo ah xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu waa midda imaam muslim uu gaar u saaray weeyaan ومiثال القلب في المتن mا رواه مسلم من xadيiث السبعة الذيina يظilهm الله في ظiله يومa لا ظiل إلا ظiله وفيihi waxaa ku تصدق nin صدقaystay bisadaqatin faakfaha qariyey xataa laa taclama yamiinuhu ilaa aysan ogaanin midigtiisu maa anfaqad shimaaluhu bidixdu waxay bixisay wainamaa huwa xadiisku wuxuu ahaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu kama rawahu lbukhaariy wamuslim fii ixdaa riwaayatahi labada riwaayo mid ka mid ah oo lilxadiii xadiika u sugnaaday xadiiku laba riwaayuu leeyahay midda bukhaariy muslim ay wariyeen waa ta dambe oo ah xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu midda kale riwaayada waa midda qalbigu ku dhacay oo muslim baa la kaliyoobay saasuu marka sheikhu u leeyahay fii ixdaa riwaayatayhi labada riwaayadood mid ka mid a ah, weeye midda saxda ku timid midna qalbigu ku dhacay wa min alqalbi waxaa ka mid ah an yu'khada isnaadu matnin in lasoo soo qaado halkaa qalad baa ku dhacay isnaad baa noo waa isnaad weeye an yu'khada isnaadu matnin in la qaado matni sanadkii fa yujcal loo yeelo calaa matnin aakhar yani markaa la yeelo calaa matn aakhara matni kale dusha laga saaro wayuuqada matnu haada ee kii la soo qaatay sanadkiisa matnigiisa in la qaado fayujcal biisnaadin aakhara oo markaa sanad kale loo yeelo kama facala ahlu bakhdaad siday sameeyeen reer bakhdaad maca amiiri اlmuminiina say sameeyeen maca amiir اlmuminiin fi اlxadiiث alimaam albukhaari dakara dalika arrinka waxaa sheegay alkhaiibu khaiib albaqhdaadi baa ku sheegay fi taarikh bakhdaad wibnu xajar baa sheegay fii nukatihi cala bni salaax yani qalbiga waxaa ka mid ah in la kala wareejiyo sanadkii iyo matnigii oo muxuu noqonayaa xadiikii maala inama alacmaalu binniyaat sanad buu leeh xadiikii ahaa bunaya alislaamu calaa hamsinna wuxuu leeyahy sanad marka maxaa la samaynaya ba waxaa la saaraya xadiikii bunaylam ayaa la saaraya bunaylam waxaa la soo qaadaya sanadkiisii xaggee la keenaya waxaa la saaraya inama alcamal biniyaat marka maxaa loo kala bedelay marka sanadkii waa loo kala bedelay sida waxaa lagu sameeyey imaam albukhaari raximah allahu tacaala boqol xadii ayaa inta noocaasoo kale lagu sameeyey oo mid kasta laga qaaday sanadkiisii oo mid kale la saaray ayaa boqol xadii lagu dul akhriyey oo noocaasa markii raggii ah toban ninbaa toban loo soo dhiibay waa boqol xadiid markay dhammeeyeen dhammaantood oo qaladkay u akhriyeen ayaa intuu istaagay ayuu markaasi siday u sheegeen intuu u sheegay qaladkoodii baa siday saxda ku ahayd buu u celiyey oo xadiidka aad saa u sheegtay buu yidhi oo sanadka aad siisay saa maahane sanadkiisu xadiidkaasi waa kaas kaa aad sanadkaa siisane maahane sanadkiisu waa kaa boqolkiiba siday ahayen buu celiyey markaasay u hoggaansameen inuu imaamku yahay fii haada alfanni marka amiiru lmuminiina fi lxadii laqabkaasuu leeyahy waana laqabka ugu sarreeyo la qaato weeyaan aclaa laqabin yani markaasi oo ninka muxadidkaa la siiyo weeye muxadid iyo xaafid waa naga hore usoo marnay yani markaa amiirulmuminiin baa ka sarreeya marka rag dhowr ah ayaa magacaas leh bukhaari uu ka mid yahay axmed bin xambal uu ka mid yahay daarulqutni uu ka mid yahay sufyaan athawri uu ka mid yahay raggaasaa alqaabta noocaasa leh raggoo dhan ma leh marka min alqalbi waxaa ka mid a ah an yuukhada isnaadu matnin matni sanadkiisa in lasoo soo qaado oo fayujcal la yeelo calaa matnin aakhara sanadka inta lasoo qaado baa xadiid kale matnigiisa dusha laga saaraya wa yuukhadu matnu haada xadiidkan matnigiisa kii laga soo qaatay sanadkan matnigiisa inta la qaado fa waxaa loo yeelayaa biisnaadin aakhara sanad kale loo yeelayaa kama facala ahlu baqhdaad say sameeyeen ree baqhdaad maca amiiri lmuminiina fi lxadiid amiiru lmuminiina fi lxadiid laqabkaas waa laqabkii bukhaari alimaam albukhaari raximah akra dalika ahaiibu arrinkaa waxaa sheegay alkhaiib albaqhdaadi fi taariikhihi wibnu xajar baa sheegay fii nukatihi cala bni salax annukat cala bni salax baa la yidhahdaa muqadimat ibnu salax ayuu markaasi markaas wuxuu ku leeyahay sharax uu u bixiyey annukat cala bni salax marka alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala markuu qisada sheegay wuxuu odhanayaa imaam albukhaari lama yaabani inuu xadiid kastaba u celiyey sanadkiisii laakiin midda la yaab kale waxaa weeyaan buu yidhi in markii hore uu u qaybay oo uabtay inuu u qabtay haladkoodii siday u sheegeenoo qaldanaydbu intuu u qabtay ayuu markaa wuxuu u celiyay sida saxda ahayd marka arrinka la yaab kale waa kaasuu yidhi inuu u celiyo xadiidka sanadkiis wax dhiba ma leh waa nin yani muxadis oo kabiira uu garanayaa laakiin midda la yaab kale waxaa weeyaan intuu u qabtay siday u qaldeen ayuu wuxuu u celiyey sidii saxdu ay ahayd fii mutasil asaniidi hada maxaluhu halkanna waxay kaga hadlayaan labada sheekh almasiidu kii lagu kordhiyey fii mutasil asaniidi sanadkii mutasilka ahaa sanad mutasiloo xiriira ayaa nin lagu dhex darayaa markaasa waxay u bixiyeen almasiidu waa kii lagu kordhiyey fii mutasil asaniidi asaniiddii xiriirtay almasiidu fii mutasil asaniid huwa isagu waxaa weeye maa xadiid weeye kaanat imukhalafatu mukhaalafadu ay tahay mukhaalafadaasoo fiihi dhexdiisa ku sugan biziyaadati raawin raawi in la siyaadiyo xaggee lagu siyaadinaya fii anaai sanadin sanad dhexdiisa lagu siyaadinaya anaagu waa wasadka loo jeedaa sanad dhexdiisa lagu siyaadinaya sanadkaasoo aahiruhu litisaal xagga sare marka laga eego u muuqanaya inuu mutasil yahay wاlxukmu fii dalik arinka xukumka la xukumaya fii mutasil asaaniid in lagu xukumo sanadkaasi waxa weeye ictibaaru lisnaadi alkhaali in la ictibaariyo la tixgeliyo sanadka alkhaali ka maran can iziyaadati dheeraadka goorma ayaa la ictibaarinaya idaa kaana hadduu yahy man lam yazidhaa ka aan ziyaadin adqana mid markaasi ka xifdi badan miman zaada ka ziyaadiyey iyo cidda ziyaadisay labo wasaraxa kaa markaasi aan wax ziyaadin waa inuu tasriixiyaa fii mawdici ziyaada mawdica ziyaadada waa inuu tasriixiyaa bisamaaci maqal wailaa haddii kale tarajaxda waxaa raajix noqonaysaa tilka ziyaada ziyaadadaas ayaa markaasi raajix noqonaysa almasiid fii mutasil asaaniid sida laga fahmayaba yani markaa lafdiga waxa weeyaan sanad mutasil ahaa in wax lagu kordhiyo haddaba sanadkii mutasilka ahaa baa qof lagu darayaa dheeraad buu waa la eegayaa sanadkaas ninkaa dheeraadka ku ah sanadkan ninkan dheeraadka ku ah waxaa jira sanad kale oo usan ku jirin baa jira ayib maala xadiika inama alcamalu biniyaad ragga warinaya bukhaari wuxuu ka warinayaa sheekhiisa xumaydi sufyaan buu kasii sii warinayaa yani yaxya iyo maxamed iyo calqama iyo cumar waa han nin weeye han nin weeyaan waxaan ujeeda waxay noqonayaan bukhaari marka laga reebo yani xumaydi iyo sufyaan iyo yaxya iyo maxamed iyo calqama shan bay noqonayaan marka saxaabiga laga reebay iyo bukhaari ayib tusaale maalan eh, riwaayaadka qaarkood haddayba dhacdo tusaale ahaan ayaan u jeednaa in wax lagu daro oo bayna maalan bayna xumaydi eh, iyo sufyaan baa nin lagu daray sanadkii marka muxuu noqday imise nin markaa bukhaari ka reebno iyo markaas cumar bn khataab ka reebno shan ba soo maaha mid baa lagu kordhiyey rajul baa waxaa lagu ziyaadiyey bayna sufyaan wa bayna alxumaydi sowaadix maha ayib sanad kale oo kii lagu yaqaanay ah oo asagu ziyaadada aan wadan ayaa jira haddaba ma waxaan qaadanaynaa kan dheeraadka wata mase waxaan qaadanaynaa midkaasi aan dheeraadka wadan sheekh wuxuu leeyahay raximah marka la qaadanayo midka mar waxaa la rajaxayaa midka dheeraadka wata marna waxaa la rajaxayaa midka aan wadan baa la rajaxayaa ayib ka aan dheeraadka wadan waxaa la rajaxayaa laba shari haddii la helo labadu sheekh waa inoo sheegay maxay yihiin waa haddii ninka aan ziyaadin uu ka xifdi badan yahay ka ziyaadiyey marka maxaa lagu doortay cadamu ziyaada maxaa lagu doortay waa kasratu dabdi soo maha ayib taasoo kale haddii la helo waxaa la dooranayaa midka aan ziyaadin baa la dooranaya midda labaad waxaa weeyaan oo la dooranayo shardiga labaadoo loogu daraya waxaa weeye in midka aan ziyaadin labada nin oo loo dhaxeeyo sanadka kale waa inay caddeeyaan samaac maala hadda waxaan wax ku kordhinay soo maahan bayna xumaydi wa sufyaan soo maaha xumaydi waa inuu yidhahdaa xadaanii man sufyaan waa inuu yidhahdaa ama samictu sufyaana yaquulu kada bimacnaa meeshan lagu jiro marka aan eegnay sanadka kale halka waa lagu jira soo kan aan lagu jirin labadan isku xiga waa inay kala maqleen oo samaac waa inuu tasriixiyaa hadduu can uu yidhaahdo halkaa shubha soo gelaysa waxaa la odhanayaa midkan can leh hadduu maalan xumayda can yidhaahdo kale mudallasna uu yahay maxaa la fahmayaa inuu cid qarinayo marka halkaa waa inuu tasriixiyaa midka aan ziyaadin waa inuu tasriixiyaa samictu akhbaranii xadaanii waa inuu yidhaahdaa shardigaa waa in la helaa shardiga horena muxuu ahaa waa inuu ka xifdi badan yahay ka ziyaadiyey labadaa shari haddii la helo waxaa la qaadanaya cadamu ziyaada labadaa haddii la waayo oo maalan ka ziyaadiyey baa ka xifdi badan ama meeshan dheeraadku uu la socdo xadaanii samictum oran wuxuu yidhi can buu yidhi xaalkaasna xaggee la qaadanaya kii ziyaadiyey waa fii dalika xukumka la xukumayo almaziidu fii mutaصil asaaniid inuu yahay xadiidku xukumka la xukumayo waxaa weye ictibaaru اlisnaadi اlkhaaliي haddii aan sanadka ku xukunno inuu yahay almaiid fi mutasil asaniid lanna markii aan rajaxno midkan kale oo aan ziyaadada wadan kaa kale waxa la ohanayaa hada almaiidu fi mutasil asaniid baa laska ohanaya waa sanad mutasila nin lagu daray ayuunbu iska noqonaya marka walxukmu fi dalik arrinkan in la xukumo ah almaiid fi mutasil asaniid wuxuu noqonaya ictibaaru lisnaadi alkhaali can ziyaada in la ictibaariyo la tixgeliyo sanadka ziyaadada ka maran shardiga kood waxa weye marka la ictibaarinayo ida kaana waa hadduu yahay man lam yazidha ka aan ziyaadin atqana mid ka xifdi badan miman zaada mid ziyaadiye waa shardi shardiga labaad wasaraxa waa inuu tasriixiyaa maala xumaydi oo kale fii mawdici ziyaada yani meesha ay ku sugan tahay ziyaadadu bisamaaci samaac waa inuu tasriixiyaa oo xumaydi waa inuu yidhahdaa samictu sufyaana yaquulu kada waa inuu yidhaahdaa waila haddii labadaa la waayo tarajaxat waxaa raajix noqonaysa tilka ziyaada ayaa markaasi raajix noqonaysa miثaalu dalika ma rawaahu muslimu wالtirmidiyu min طariiqi cabdullahi bn mubaarak can cabdiraxmaan ibn yaziid ibn jaabir can busr ibn cubaydillaahi can abi idriis alkhawlaani can waasilat bn asqac can abi marhad alghanawi radi allahu canhu qaala abi marhad alghanawi wuxuu yidhi waa saxaabi weeyaane qaala rasuulu اllahi sala اllahu alيh wasalam laa tajlisuu cala alqubuur qubuurta yani markaa ha dul fadhiisanina walaa tusalluu ilayha xaggeedana ha u tukanina waxaa laga soo reebayaa haddii meydkii aan lagu tukanoo kaloo la aaso iyadu waxaa bannaan inta qabrigiila dul tago in lagu dul tukado waa bannaanta taa waa laga soo reebaya ayib xadiikaas qaala abu ciisa tirmidi maxamed ibnu ciisa abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi qaala maxamed ibnu ismaaciil waa sheekhiisii albukhaari bukhaari wuxuu yidhi xadii ibnu mubaarak khaa xadiikan ibn mubaarak n markaasi waa xadii khaa ah. akhطa'a fiihi ibn mubaarak cabdullahi ibn mubaarak baa ku qaldamay fazaada fiihi wuxuu siyaadiyey can abi idriis alkhawlaani ayuu siyaadiyey wainamaa huwa xadiiku wuxuu ahaa busr ibn cubaydillaahi can waaila ibnu asqac ayuu ahaa marka muxuu ku daray oo ku kordhiyey wuxuu ku kordhiyey ibn mubaarak cabdullahi ibn mubaarak waa muxadidka kabiirka weeyaane bayna busrin ibnu cubaydilaahi iyo bayna waail waail ibnu asqac ayaa wuxuu ku siyaadiyey raawin buu ku siyaadiyey idan culimmadaas waxay xukumeen abu cuse tirmidi waa ardaygii bukhaari weeye sheekhiisiyo bukhaari wuxuu ka soo wariyey inuu qaldamay inuu qaldamay mubaarak ayib marka haddii lagu xukumo inuu qalad yahay waxaa la odhanayaa almasiidu fii mutasili asaniid magacaasu leh lanna waxaa yani saxdu ay tahay midka aan wadan ziyaadada ayaa la rajaxay waana la cadday inuu alad yahay haddaba kaa ay la socotay ziyaadada magaciis muxuu noqonayaa almasiidu waa kii lagu kordhiyey fii mutasil alasaaniid sanad mutasil lagu kordhiyey magacaasaa la siinaya ayib yani magaca in la siiyo ka dhalan mayso inuu saxiix yahay magaca in la siiyo inuu saxiix yahay ka laasimayso almudaribu nooca afraad waxaa weeyaan Eh, oo markaas ay eh, ku imaanayso mukhaalafat iqaat mukhaalafatu raawi liiqaat waxa way almuarib almuaribu bikasri raa'i wa huwa maa ruwiya waa midka lagu wariya cala awjuhin mukhtalifa awjuh kala duwan ayaa lagu soo wariyey sabaun kaana ikhtilaafu ikhtilaafku ha ahaado min raawin waaxidin hal raawi ha iskhilaafo bian rawaahu maratan mar inuu ku soo wariyo calaa wajhin wej buu ku soo warinaya wamaratan markan calaa wajhin aakhara wej kalu ku soo warinaya wejkaasoo mukhaalifin khilaafsan lilawali wejkii hore aw akar min waaxidin ama xadiidka waxaa soo warinaya shakhsi wax ka badan bian rawaahu jamaacatun inay koox soo wariyaan kullun mid kastaba calaa wajhin wej buu ku soo warinayaa wejkaasoo mukhaalifin khilaafsan lilaakhari kan kale yani eh, mudarib waxaa la yidhaahdaa waa xadiid hal raawi yani mar basi buu ku soo warinaya mar wuxuu ka dhigaya yani mutasil marfuuc ayb eh, waa hal raawi ama ruwaad fara badan ayaa qaarkood waxay ka dhigayaan xadiikii marfuuc qaarna waxay ka dhigayaan mawquuf bay ka dhigayaan marka mudarib baa loo yaqaanaa walidiraabu idiraabku yuujibu wuxuu waajibinayaa dacfa alxadiii xadiiku inuu daciif yahay ayuu waajibinayaa see u waajibinaya liishcaarihi dareensiin uu dareensiinayo bicadami dabdi ruwaatihi ruwaadiisu inaysan xadiidkan soo xifdinin wahuwa idiraabku yaqa wuxuu dhacayaa fi sanad sanadku dhacaya wa fi lmatni matnigana waa dhacaya wa fii kilayhimaa labaduba wuu dhacayaa yani idiraabku wuxuu keensanayaa xadiikaas inuu daciif yahay limaada lanna idiraabkani wuxuu calaamad u yahay oo tusinaya raggani xadiikan marna si lagu soo warin marna si lagu soo warinayo inaan la dabdin waayo haddii la dabdin lahaa miyaa la isku khilaafi lahaa waa maya mar haddii khilaaf u yimaado dabdi baan dabdi baan jirin oo haddaad maala hadal marna sidan u sheegto marna sidan u sheegto macanaheedu waxa hadalkaas si dabdiya siryac rasmi omaada qaban weeyaan ayb marka wuxuu dhacayaa idiraabku mar sanadku dhacayaa marna matnigu dhacayaa labaduna waa wada dhici karaa uma in tarajaxa haddii ay raajix noqoto axad lawjuhi awjuhda qaarkood haddii la rajaxo lagu rajaxo bidabdi raawiihi raawigiisa oo marka kii soo wariyey oo markaa xaafid noqday aw karati suxbatihi ama raawigan xadiidka soo warinaya ayaa wuxuu in badan la saaxiibay lilmarwiyi canhu midka xadiika uu ka warinayo sheekhiisibuu in badan wax ka wariyey aw hayru dalika kaa waxaan ahaynoo min wujuuhi tarjiix ah wujuuda wax lagu kala rajaxo falxukmu xukumku kaainuu wuxuu u sugnaanaya lilwajhi raajix wejka raajixa ayaa xukumka yeelanaya walaa yuطlaqu lagu ilaaqi mayo cala alxadiii xadiidka xiinaidin markaasi wasfu lidiraab tilmaanta idiraab lagu sheegi mayo walaa lahu ay lilxadii xadiikana oo u sugnaan mayo xukmuhu xukmu idiraab idiraabka xukumku lahaana xadiika la siin mayo aciif ah dacfi ah la siin mayo yani labada sheekh waxay inoo sheegayaan haddii xadiikii aw juhdii mid ka mid ah ay raajix noqoto maxay raajix ku noqotay raawiga soo wariyey ayaa ka xifdi badan kan kale ama maye raawigan soo wariyey sheekhan uu ka warinayo in badan buu laazimay oo waxaa oo la yidhaahdo sheekhani wuxuu laazimay ishriina caaman alqundar sheekh la yidhahdo maxamed ibnu jacfar laazama shucbata ishriina caaman fulaan laazama sheykhahu ishriina caaman haddaba ardayga noocaasa oo sheekhiisa muddo fara badan laazimay haddii asagaiyo cid kale iskhilaafaan maalan arday kale oo shucba wax ka wariya iyo waxaa iskhilaaf maxamed ibnu jacfar keebaa la rajaxaya maxamed ibnu jacfar kiisa la rajaxaya limaada liannahu laazama shaykhahu kam ishriina caaman idan wax badan oo kan uusan ogeyn buu ogyahay marka sheekhu muxuu inoo sheegayaa waxyaala lagu rajaxay waxaa ka mid ah in raawiga soo wariyey xadiidkan ama wejkan ka soo wariyey maalan ka rafciyey oo kale ayaa ka xifdi badan midka maalan mawquufka ka dhigay o ama maya midka rafciyey ayaa ka mulaasamo badan sheekhan uu ka warinaya xadiidka midka aan marfuuca ka dhigin ama arimaha waxaan ahayno wax lagu kala rajaxo kadib wuxuu inoo sheegay xukumka waxaa qaadanaya wejka raajixa ah mar haddii sidaa loo kala rajaxo raajixa xukumka saxda ah, xukumka waxaa qaadanaya wejka raajixa ah xadiikina markaas idraab lagu sheegi mayo mar haddii la kala rajaxo oo wej ka a awjuhdii la rajaxo idraab lagu sheegi mayo oo la ohan mayo hada xadiiun mudarib la odhan mayo maxaa loo odhan waayey lanna wej baa la rajaxay idilaabku waa goormaha waa markii aan la kala rajxin weeyaan laakiin mar haddaan mid rajaxnay haada laa yuطlaqu calayhi isma alidilaab ayib kadalika sifadii idilaabkana xukumkii idilaabna la siin mayo lanna xadiiska mudaribka waa xadiiun xukumkiis muxuu noqonaya xadiiun daciif laakiin haddii mid ka mida la rajaxo kaasi xukumkii mudaribka miyuu qaadanaya maya waa xadiis saxiixa weeye wuxuu sheekhu leey raximah allahu tacaala uma in tarajaxa hadday raajix noqoto axad alawjuhi awjuhda qaarku mid ka mid ah bidabdi raawihi ka soo wariyey ayaa markaa xaafid noqday aw karati suxbatihi ama in badan buu la saaxiibay lilmarwiya canhu ku wax ka warinayo aw ayri dali waxaan ahayno min wujuhi tarjiix oo wujuhda wax lagu kala rajaxo ah falxukmu xukumku kainuu wuxuu u sugnaaday lilwajhi araajixi wejka raajixa ah walaa yuطlaqu lagu sheegi mayo cala xadiii xadiidka xiinaidin markaasi markaan rajaxnay awjuhda mid ka mid ah lagu sheegi mayo wasfuldiraabi tilmaanta idiraab lagu sheegi mayo walaa lahu ay lilxadiii xadiidkana u sugnaan mayo xukmuhu xukmu idiraab idiraabka xukumkiisii oo ah adacfu u sugnaan mayo xadiis saxiixuu noqonaya wa min amilatihi fi lmatni waxaa ka mida tusaalayaal xagga matniga waxaa ka mida maa rawahu tirmidiyu can shariik can abi xamzata can shacbi can faatima bintu qays radi allahu canha qaalat su'ila rasuulu اllahi sala اllah alيh wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam can الzaka zakadaa la weydiiyey faqaala calayhi الsalaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi ina fi lmaali laxaqan maalka waxaa ku sugan xaq xaqaasoo siwa zakaa zaka aan ahayn ayaa ku sugan oo lagu leeyahay wa rawaahu ibnu maajah min nafsi ariiq jidkaa ama sanadkaa laftiisa waxaa ku soo wariyey ibnu maajah bilafdi laakiin laysa fi lmaali xaqun siwa zakaa maalka yani markaasi xaq lagu leeyahay ma uu jiro oo aan zaka ahayn qaala xaafid alciraaqi marka labada xadiid midna xaq buu sugayaa zaka aan ahayn midna wuxuu nafyinayaa xaq aan zaka ahayn soo waadix marka waa idiraab maalkii xaq laguma leh aan zaka ahayn iyo maalki waxaa lagu leeyahay xaq zaka aan ahayn baa lagu leeyahay qaala xaafi iraaqi xaafid ciraaqi wuxuu yidhi fahada idiraabun kani waa idiraab idiraab kaasoo laa yaxtamilu tawiila tawiil aan aqbali karin in meel la mariyo labada xadiis la kala leexiyo oo midba macno loo sameeyo yani markaa ma aqbalayo fahada iraabun weyaan laa yaxtamilu aan aqbalin atawiila awilid waqiila waxaa la yidhi yumkinu tawiiluhu waxaa suurtagala in lagu awilo biannahaa rawat gabadha faadima bintu qays way soo warisay kila lafdayn labada lafdiba canhu sal allah alay slam nabiga ka soo warisay wayakuunu alxaqu lmuhbatu xaqa la sugaya wuxuu noqonayaa huwa hayruulwaajibi midaan waajib ahayn ka sadaqati nafli waa sadaqadii iska sunnaha ahaydoo kale wa ikraami dayfi yani qofkii martida in markaa la martisooroo kale walxaqu lmanfiyu xaqa la nafyinayana huwa alwaajibu ka waajibka weeyaan yani xadiidka odhanaya Eh, ina fi lmaali laxaqan siwa zaka waxaa loo jeedaa maalka xaq baa lagu leeyahay aan zaka ahayn oo xaqaasi muxuu yahay waa sadaqadii iska bannaanayd oo waajibka ahayn oo in miskiin wax la siiyo kale iyo qof marta in wax la siiyo kale marka xaqa la sheegayo oon sakada ahayn kaasuu noqonaya ayb xadiian kale oo odhanaya laysa fi lmaali xaqun siwa zakana yani waxaa la nafyinayaa yani xaq waajib ah oo aan zaka ahayn oo maalka lagu leeyahay ma ay jirto ayib marka gabadhu labadu way soo warisay wa qiila yumkinu waxaa suurtagala ah ta'wiiluhu in lagu fasiro biannahaa rawat gabadhu inay soo warisay kila lafdayni canhu sal alla alay aslam wayakuunu lxaqu wuxuu noqonaya markaa xaqa almuhbatu la sugayo huwa hayrulwaajibi yani midka waajibka hayrkiis ka sadaqati nafli waa sadaqada iska sunnada ahayd oo kale wa ikraamu dayf oo kale ayib walxaqu lmanfiyu xaqa la diido la nafyo huwa alwaajibu xaq waajiba weeyaan ayib culimada wax ka qorta waxa ka mid ah ibnu xajar wuxuu qoray kitaabku ku magacaabay almuqtarib fii bayaan almudarib almuqtarib fii bayaan almudarib ayuu markaasi ka qoray mawduucan almusaxafu hada maxaluh halkana waxay kaga hadlayaan labada sheekh raximahum ullah xadiidka loo yaqaano almusaxaf almusaxafu huwa maa kaanat almukhaalafatu waa midka ay ahaatay mukhaalafadu oo fiihi ku sugan bitakyiiri xarfin xaraf in la bedelo fa akar wax ka badan binisbati marka loo eego ila anaqad dhibcaha maca baqaa'i suurati alkhati ayadoo markaasi khadkii iyo qoraalkii suuradiisu ay weli baaqi tahay wayaqac wuxuu dhacayaa musaxafkii fi sanadi sanadkuu dhacaya wa fi lmatni matnigana waa dhacaya fa min alawali waxaa ka mid ah xadiiu shucba can alcawaam ibni muraajim biraa almuhmala wاljiim can abi cuثmaan annahdi can cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllah alay slam latu'adunna alxuquuqa ilaa ahliha xuquuqda waad gudanaysaan dadkii lahaa baad u gudanaysaan ayb fasaxafahu yaxya ibnu maciin imaamkii weynaa muxadidkii weynaabaa tasxiifiyey wa qaala wuxuu yidhi alcawaam ibnu musaaxin bizaayi walxaa muraajin buu ahaa marka wuxuu ku bedelay ra'dina za buu ku bedelay jiimkiina xaa buu ku bedelay marka wuxuu akhriyay alcawaam ibnu muraajin buu akhriyey bizaayi walxaa badela ra' waljiim wlxadiiu xadiiku rawahu muslim min ariiqi abi hurayra radi allahu canhu ayb marka taxiifka waxaa ka mida taxiifka wuxuu noqonayaa xagga dhibcaha laba kelmadood oo haddii dhibcaha laga qaado isku mid noqonaya ayaa markaas laisku qaldaya hadda musaaxim azaa iyo alraa maxaa kala farqinaya waa dhibicda soo maaha musaaxim iyo muraajim aljiim walxaa maxaa kala farinaya waxaa kala farqa dhibcaha soo maha ayb haddaba dhicihii haddii laga saaro isku mid bay noqonayaan idan aladku hadduu u noqonayo dhibic la khalday waxay noqonaysaa maxaa loo yaqana xadiikaasi almusaxaf baa loo yaqaana almusaxaf ayaa la odhanayaa ayb almusaxafu huwa xadiiku maa xadii weeye kaanat almukhaalafatu mukhaalafadu ay ahaatay oo fiihi ku sugan bitakhyiiri xarfin xarf in la bedelo fa akar wax ka badan binisbat ila naqad marka loo ego dhibcaha badelku dhibcuhu ku dhacaya maca baqaa'i suurati alkhati ayadoo markaa khadka suuradiisu weli ay baaqita bimacnaa iyadoo xuruufta ay baaqi yihiin ayaa dhibcihii qofku qaldaya wayacauu dhacayaa tasxiifkaasi fi sanad sanadku dhacaya wa fi lmatni matnigu dhacaya fa alawali waxaa ka mid a ah xadiiu shucba can alcawaam ibn muraajim biraa'i almuhmala waaljiim can abi cumaan annahdi cabdiraxmaan ibnu mul baa la yidhaahdaa abi cumaan annahdi can cumaan bn cafaan radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sal allah alay wasalam latu'aduna alxuquuqa ilaa ahliha fasaxafahu waxaa tasxiifiyey yaxya ibnu maciin baa tasxiifiyey wa qaala wuxuuna yidhi alcawaam ibnu musaaxin bizaayi walxaa badela ara'i waljim walxadiiu xadiidku rawaahu musliman baa wariyey min ariiqi abi hurayra radi allahu canhu wa min aani waxaa ka mid ah ka labaad maana tasxiifun fi lmatni kii hor wuxua tasxiifun fi lisnaad buu ahaa wa min aani ka labaad wa miaal aani ka labaad tusaaliis waxa weeye xadiid man saama ramadaana waatbacahu sita min shawaal alxadii rawaahu muslim man saama ramadaana qofka sooma ramadaan waatbacahu raaciya sita lix oo min shawaal ka mida bisha shawaal kaana ka siyaami dahri alxadii ay akmil alxadii rawahu muslim saxafahu waxaa tasxiifiyey abubakr assuuliy sheekhaas tasxiifiyey faqaala wuxuu yidhi shayan min shawaal badalan sittan min shawaal badalan sittan bishiin ilmucjama hayan buu akhriyey shiin dhibca leh mucjama macnaa dhibcala weeye wlyaa ataxtiya iyo hayan ya markaasi agga hoose markaa dhibca kuleh ataxtiya yani xagga hoose dhibca ku leh oo tadii buu ka farqinaya ayib xadiidkaa dambe xadiiska macruufka la garanayo sitan ayaa shayan lagu bedelay marka macnuhu waa isbedelaya lafdiguna waa isbedel macnuhu waa isbedelay lafdigu waa isbedelayoo shayan iyo sitan farqi baa udhexeeya sita waa lix shayanna waa wax xukumkana waa isbedelaya oo xadiidka hore wuxuu tilmaamayey yani qofka ramadaan sooma oo lix maalmood raaciya waxa uu raacinayo waa lix maalmood xadiidka dambena wax ka mida un walow yowman yakfi kaana ka siyaami dahr marka xukumkana waa isbedelaya laga qaadanayey lafdigana waa isbedelaya macnahana waa isbedelaya marka culamada qaarkood taaliifaad bay ku leeyihiin waxaa ka mid ah sheekha la yihahdo axmed alcaskari abi axmed alcaskari wuxuu qoray taxiifaat muadiiin taxiifaat lmuxadisiin muxadisiin taxiifka ay ku dhacaan ayuu markaasi ka qoray wa min aani waxaa ka mid a ah xadii man saama ramadaana waatbacahu sita min shawaal alxadii rawahu muslim saxaafahu abubakr asuuli ayaa tasxiifiyey faqaala wuxuuna yidhi shayan min shawaal ayuu markaa yidhi badalan itan itan ayuu shayan ku bedelay bishiin mucjama shiin dhibcaleh walyaa taxtiya iya markaa dhibco xagga hoose ku leh shayan eh, asaadis almuxaraf nooca lexaad waxa wey almuxaraf almuxarafu huwa ma kaanat almukhaalafatu waa midka mukhaalafadu ay tahay almukhaalafatu fiihi mukhaalafo ku sugan bitagyiiri xarfin xaraf in la bedelo faakar wax ka badan binisbati marka loo eego ila shakli xarakada maca baqaa'i suurati alkhati ayadoo markaasi maca baqaa'i suurati اlkhai khadka iyo qoraalka suuradiisu iyadoo markaa weli ay baaqi tahay min ataxriif waxaa ka mida ah fi taxriif gala isnaadka waxaa ka mid ah ibdaalu caqiilin bifatxi اlcayni bicuqayl bidami lagu bedelay wanaxwi dalik muxarafku wuxuu noqonayaa tagyiirku wuxuu ka dhacay isbeddelku wuxuu ka dhacay xagga xarakada kii horena muxuu ahaa xagga dhibcaha ayb culimada qaarkood waxay leeyiin waa isku midba laa farqa bayna almusaxafi waalmuxaraf mar haddii uu markaasi ka yimaado haladku kelmaddii xarakadeedii in la bedelo ama dhibcaheedii la bedelo waxaa loo yaqaanaa marka almusaxaf baa laska odhanaya magacaasay soo hoosgeliyeen culamada qaarkood waxay leeyihiin in la kala farqiyo waxaa keenay alxaafid ibnu xajar raximahullah ayaa keenay culimmadana waxay ku raacayaan alxaafid ibnu xajar ayay ku raacayaan ilaa culimmadii hore musaxaf bay isaga yaqaanaan tasxiifku ama qaladku ha noqdo xagga dhibcaha ama ha noqdo xagga xarakada laa fara baynahum ayb almuxarafu huwa ma kaanat almukhaalafatu waa midka mukhaalafadu ay tahay almukhaalafatu fiihi mukhaalafada ku sugan bitagyiiri xarfin xaraf in la bedelo fa akar wax ka badan binisbati ila shakli marka loo eego xagga xarakada maca baqaa'i suurati alkhati ayadoo qoraalkii suuradiisu weli ay baaqi tahay oo xuruuftii waxba aan laga bedelin wa min ataxriif waxaa ka mid ah fi lisnaad sanadku taxriifu galay waxaa ka mid a ah ibdaalu caqiilin bifatxi lcayni caqiil oo lagu bedelay bicuqayl xuruuftu waa cayn iyo qaaf iyo ya iyo laam waa isku mid bidami yani markaa caynka la damiyo wanaxwu dalik marka xuruuftii ismaysan bedelin lakin waxaa isbedelay xarakadii wamihaaluhu fi lmatni tusaalihiisa isagoo dhacay matniga waxaa weeyaan xadiiu jaabir radi allahu canhuma rumiya ubayun ubay bna kacab ayaa markaa la toogtay yowma alaxzaabi maalinta axzaab waxaa laga toogtay fii akxalihi halbowlaha laga toogtay alxadii xarafa gundarun gundar oo markaa maxamed ibnu jacfar ah ayaa taxriifiyey fa qaala wuxuu yidhi rumya abi jaabir baa wuxuu yidhi rumya abi aabbahay baa la toogtay biidaafa abii ubayun buu ahaaye abii waa mudaafi mudaaf ilayhi abi wainamaa huwa waxa weyaan ubay ibnu kacab wey wa abu jaabir jaabir aabbihii istushhida yowma uxud maalinta uxud ayuu markaa shahiiday xadiikaas rumiya ubayun yowma alaxzaab ubay ibnu kacab ayaa markaasi waxaa laga toogtay halbowlah marka ubayun ayaa wuxuu u akhriyey qundar abi xadiikana waxaa sheegaya waa jaabir marka macnuu wuxuu noqonaya xadiika hore waa waadix isagu waa siduu asal ku ahaa weeyaan rumiya ubayun yowma alaxdaa fi akxalihi waa asalkii taxriifka marka loo yimaado lagu sameeyey macnuhu waa isbedelaya oo waxay noqonaysaa inuu jaabir leeyahay aabahay aabbahay oo markaas noqonaya eh, jaabir ibnu cabdilaahi ibnu camar ibnu xaraam cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam oo aabbihiisa rumiya abi aabbahay baa la toogtay yowma uxudin fii akxalihi saasuu macnuu noqonaya marka ninka odhanaya aabbahay baa la toogtay waa kee oo halbowlaha laga toogtay waa jaabir goorma yowm alaxzaab aabbihiina goormuu dhintay jaabir uxud buu ku shahiiday uxud iyo axzaabna yani sana wa u udhexaysa sana wa ziyaada ayaa udhexaysa marka macnaha qaldan baa ka soo baxaya markii macnaha dambe lagu fasiro waxay noqonaysaa jaabir inuu leeyahay aabbahay ayaa markaa maalintii uxud maalintii axzaab ayaa markaasi halbowlaha laga toogtay marka waa taxriif ku dhacay oo ubayun meeshii ahayd ayaa wuxuu u akhriyey abi marka macna qaldan baa ka soo baxay xarafa kundarun kundar ayaa markaasi taxriifiyey maxamed bnu jacfar faqaala wuxuu rumiya abi aabbahay ayaa markaasi la ganay oo markaasi wa lagu dhuftay biidaa idaa wuxuu ujeedaa abi waa mudaaf mudaailahi sooma abi mudaaf abun mudaaf walya mudaaf ilayhi laakiin ubayun haddii la yidhaahdo n mudaaf mudaailahiba may waa ismi n markaas mustaqila weeyaan marka in ubayun iyo abi laisku bedelay ayaa macnuhu isku bedelay oo marna magac buu noqonaya marna wuxuu noqonaya idaafa ila alab ayb wainama huwa ubay bnu kacb waa abu jaabir jaabir aabihiina istushhida wuxuu shahiiday yowma uxud buu shahiiday oo haddii sidaa loo daayo waxaa iska hor imaanaya jaabir inuu yidhahdo aabbahay baa la toogtay maalintaas hadalkaa uu leeyahay jaabir iyo aabbihii xilliga uu dhintay baa iska hor imaanayaba aabbihii uxud ayuu ku shahiidayey axzaab seebaa markaasi ay u noqon kartaa in markaasi loo toogtay marka macnaha qaldan baa ka soo baxaya marka taxriifku meelo fara badan buu gelaya macnuhu gelaya sida marka alfaadaba u gelayo oo qofkiiba macno aldan iska fahmaya macna aldan ayuu iska fahmaya sida maala nin baa wuxuu arkay xadiikii ahaa sallaa rasuulu llaahi sal slm ilaa canaza nabigu wuxuu u tukaday canaza canazadu waa ushan xagga dambe birta ku leh oo dhulka lagu mudo ayaa canaza la yirahda ama murjiska ayib nin baa marka wuxuu mooda canaazada la sheegayo qabiil oo waxaa ka mid aha carabtii qabiil loodhantay bani canaza ayaa ka mid ahaa markaase wuxuu mooday yani markaasi xadiidkaasi cidda laga warramaya inay tahay qabiilkoodii markaase wuxuu yidhi naxnu qawmun lana sharaf naxnu banu canaza sallaa ilayna rasuulu llahi sal alla alay annagu waxaan nahay qolo sharaf leh annagu banu canazaan nahay nabigaa noo soo tukaday xagga iyaga usoo tukaday xadiiskuna muxuu ahaa nebigu yani wuxuu sutro ka dhigtay oo xaggiisa u tukaday yani ushaas oo sutru ka dhigtay markuu meelaha bannaan ku tukanayo ayuu sutre ka dhigan jiray ninkanna muxuu u fahmay canadoo la sheegaya qabiil buu u fahmay markaasa wuxuu leey annagu sharaf baan leenahay oo maxaa ku hesheen nebigaa xaggayga usoo tukada sawaadix maaha wahaakada ayib marka macnuhu geli karaa oo qofkii macno qaldan ayuu ka fahmi karaa xadiikii marka tariifbuu iska noqonaya asabab aamin sababka sadeed waxaa weeyaan aljahaalaةu biraawi raawiga inaan aqoon loo lahayn raawigii in jaahil laga yahay wa sababuhaa amraan raawigii in jaahil laga noqdona yani sababka keenaya waa laba mid alwalu ka hore waxaa weeyaan an takura nucuutu raawi raawigu tilmaamihiisu inay bataan min ismin aw kunyatin aw laqabin magac mar magac baa lagu sheegaya aw kunyatin mar kunya lagu sheegaya kunyadu waa ab iyo um iyo ibni iyo ibnatin wixii laga bilaabo weyaan aw laqabin laqab ayaa lagu sheegi laqabku waa naanaysti wey ayb an takura nucuutu araawi inay bataano min ismin ah magac aw kunyatin ah kunyo aw laqabin naanays ah aw xirfatin ah xirfo yani shaqo marka uu qaban jiray sida maala in la yidhaahdo azayaad asammaan in la yidhaahdo aw nasabin nasab marka loo abtirinayo alqurashi laleeyahay albaqdaadi alciraaqi wahaakada aw naxwihaa kuwaas kuwa la midka waxaa lagu sheegi raawigii bima lam yashtahir bihi wuxuusan ku caanbixin liqaradin min alaqraad ujeeddooyin ka mid ah ayaa loogu sheegayaa qarad aqraadda ka mid ah loogu sheegayaa mar magaciisii mar kunyadiisii mar laqabkiisii mar xirfadiisii mar nasabkiisii fayudanu waxaa loo malaynayaa anahu aakhara mid kale inuu yahay fayaxsulu ljahlu bixaalihi markaasa xaalkiis laga jahil noqonaya miaalu ali kaa tusaaliis waxaa weeyaan maxamed ibnu saayib alkalbi ayib mutaham bilkadib wey been baa lagu tuhmaystay nasabahu bacduhum qaarkood waxay u nisbay ilaa jaddi awowgiis oo faqaala bacdigaas wuxuu yidhi maxamed ibnu bishrin maxamed ibnu saaib ibnu bishrin marka bishri awowgiis ayay u nisbeeyeen wa samaahu lbacdu qaarna magacii aabihii bay sheegeen waxay dhaheen xamaad ibnu saa'ib wa kannaahu bacduhum qaar kunyay u samayen waxay yihahdeen abanadar can abi nadar wa bacduhum abaa hishaam kunya waxay oga dhigan abaa hishaam xadaanaa abu hishaam wa bacduhum abaa abu saciid an abi saciid fabaxa wuxuu noqday marka ninkii xamaad ahaa maxamed ibnu saa'ib ahaa yudanu mid loo malaynayo jamaaca inay yihiin koox wa huwa shakhsun waaxid waana hal qof isagoo hal qof ah ayaa waxaa la mooda inay yihiin jamaaco ayib waa imisa mar waxaa la yidhi maxamed ibnu bishrin mar waxaa la yidhi eh, maxamed ibnu bishrin mar waxa la yidhi xamaad ibnu saa'ib mar waxa la mar waxaa la yidhi abu saciid waxaa la mooday koox baa la mooday waana hal qof wa sunifa fiihi waxaa laga qoray almuwadix liwhaami اljamci wاtafriiq ama muwadixu awhaami aljamci wاtafriiq oo ku saabsan fi nucuud tilmaamaha dadka la moodayo inay koox yihiin inay koox yihiin isagoo hal mid ah ayuu caddaynaya iyo dad yani markaa fara badanoo hal qof la moodayo ayuu markaa kala tafiiqinaya wuxuu ka oranayaa fulaan khaliil ibnu axmed dadka yani markaa isku magacyaha noocaasoo kale ah oo laisku qaldi karo ayuu kala caddaynaya oo odhanaya kana waa fulaan kana waa fulaan hal nin oo markaa dhowr magac leh ayaa wuxuu odhanayaa magacyahaasoo dhan ninkaasaa leh la soco ha ku qaldamin kaasuu odhanaya ayib marka kitaabkaasa laga qoray muwadixu awhaam aljamci waatafriiq oo ku saabsan fi nucuuti markaa tilmaamaha waani ka labaad oo keensanaysa jahaalada raawiga in jaahil laga noqdo an yakuuna raawi raawigu waa inuu yahay wey muqilan mid markaa yar fi lxadiii xadiikiisa yar falaa taktur riwaayatu yani markaa riwaayadiisu ma badanayso walakhdu canhu iyo in wax laga qaato wa sunifa fiihi kaana waxaa laga qoray alwuxdaan yani man lam yarwi canhu ila waaxid wuxdaan baa la yidhaahdaa imaam muslim ayaa kitaab ka qoray alwuxdaan la yidhaahdo ayib sababka sadeedaad waxaa weeyaan in raawigii jaahil laga noqdo raawigii in jaahil laga noqdo laba sabab baa keena sababka koowaad waxa weeyaan raawigii inuu nucuud fara badan yeesho mar hadduu yani tilmaamo badan ama magacyo badan uu yeesho labsi baa ka dhalanaya magacyaha faraha badan leh kaasi marka waa sabab keenaya raawigii in jaahil laga noqdo arrinkiisa marka la garan waayo arrinka labaadoo keena raawigii in markaasi raawigii inuu markaasi jahaalo ay ku sugnaato waxaa weeye inaan wax badanba laga warin yani kama warin ninkaas lagama warin ilaa hal qof ba wax ka wariyey faqad lam yarwi canhu ila fulan marka kitaabka imaamu eh, muslim raximah wuxuu ku sheegayaa nin kastoo uusan ka warin ilaa hal qof mooyaane cid kale aysan ka warin ayuu ku sheegayaa nin kasta oo uusan ka warin ilaa hal qof mooyaane ayuu markaa ku sheegayaa marka labadaas sababood ayaa keensanaya labadaas sababood ayaa keensanaya in raawigii markaasi eh, laga jaahil noqdo waani ka labaad waxaa weeye an yakuuna araawi raawigu marka inuu ahaado muqilan fi lxadiii xadiikiisu miduu yaryahay oo falaa takuru ma badanayso alriwaayatu yani markaasi warin wاlahdu canhu in wax laga qaato wasuنifa fiihi waxaa laga qoray alwuxdaan wuxdaan baa laga qoray wuxdaanna maxaa loo jeedaa bimacnaa waaxid waaxid lam yarwi canhu ila waaxid nin kastoo marka sifadaas leh ayuu markaa kitaabkaa ku keenayaa mar haddii axaadiista uu hayo ay yaraadaan ruwaadisuna way yaraanayaan laakiin qofku hadduu hayo axaadii fara badan muxuu yeelanayaa ruwaad fara badan ayb anwaacu almajhuul majhuulka noocyadiisa almajhuulu nawcaani majhuulku laba nooc weeye waaxid majhuululcayn mid cayntiisa jaahil laga yahay wa huwa majhuulucaynku man lam yarwi canhu waa midka uusan ka warin ilaa waaxidun hal qof mooyaane ayb waxaa lagu s walam yuwaiqhu muctabar imaamu muctabar cid markaa ictibaar loo tawhiiqsana ma ay jirto huwa majhulcaynku man lam yarwi canhu midka uusan ka warin canhu xaggiisa ilaa waaxidun hal qof baa wax ka wariyay bas walam yuwaiqhu muctabar nin markaasi tawiiqiisa la ictibaariyana ma tawiiqin waa nin ninkaasi waxaa ka wariya hal nin faqa ayb cid tiri ninkani waa markaasi waa nin iqaan ah lama hayo nin markaa la ictibaariyo tawfiiqiisana man tawfiiqinin midka noocaasa wuxuu noqonayaa cayn bay u yaqaanaan isilaaxa muxadisiinta wa xukmu riwaayatihi ninkaasi riwaayadiisa waxa uu soo wariyay xukumkeedu alraddu waa in la radiyoo la celiyo ilaa an yuwaaqa in la tawiiqiyo mooyaane yaa tawiiqinaya laakiin man yuctabaru tawiiquhu cid markaas ictibaar ay leedahay twiiqiisu haddii uu twiiqiyo midaan itibaarlayn twiiqiis miyaa la aqbalaya waa maya walow min qibali raawi canhu walow kaana tawiiqu tawiiqu haba ka ahaado min qibali raawi canhu midka isaga ka warinaya ida kaana hadduu yahay weye min ahli jari watacdiil ahlujarxi watacdiil hadduu yahay waa lagu kaaftoomaya maala ninbaa waxa wax ka wariyay imaam axmed ibn xambal baa wax ka wariyey keligiis muxuu noqday ninkaasi majhuulu alcayn lannahu lam yarwi canhu ilaa raawin ayb haddii uu tawhiiqiyo imaam axmed lannahu imaamun ahlujarxi watacdiil soo maha hadduu tawhiiqiyo wuu ka baxayaa majhuulcaynkii wuu ka baxayaa laakiin hal raawi aan wax ka wariyey cid tawhiiqsan lama hayo yabqa calaa xaalihi majhuulcaynkii u baaqi isaga wahuwa man lam yarwi canhu ila waaxidu wa xukmu riwaayatihi riwaayadiisa xukunkeedu alraddu wey waa in la radiyo ilaa an yuwahaqa in la tawhiiqiyo mooyaane walow min qibali raawi canhu kii ka warinayey ardaygii ka warinayay hadduu tawhiiqiyo waa ku filanta laakiin ardayga maxaa shartiya idaa kaana waa hadduu yahay ardaygu keligii wax ka wariyay sheekhiisa min ahli jarxi watacdiil oo kale hadduu yahay hadduu yahay hadduusan ahayna markaasi xaalna waxaa loo jeeda sifadiisa xagga cadaaladda iyo dabdigiisaan war laga haynin wayusama waxaa lagu magacaaba almastuur magacaasna wuu leeh almastuur haddaad maqasho iyo majhuululxaal waa isku mid wa huwa man rawaa canhu waa midka uu ka wariyey akaru min waaxidin hal qof wax ka badan baa ka wariyey min hayri tawhiiqin ay min hayri tacdiilin tacdiilan looma hayo cid tacdiilisayna looma hayo wa xukmu riwaayatihi kaa riwaayadiisa xukumkeed waxaa weeye attawaquf in laga tawaqufo xataa tatabayana xaaluhu ilaa xaalkiis marka uu caddaado nooca labaad waxaa weeyaan majhuulu alxaal mastuurna waa la yidhahda culamada qaar kala tafriiqinayaa jira majhuulxaalka iyo mastuurka majhuulxaal ama mastuur waxaa la yidhaahdaa waxaa ka wariyey man rawaa canhu akar min waaxid hal qof wax ka badan baa ka wariyey kii hore marka muxuu kaga duwan yahay kii hore wuxuu ahaa lam yarwi canhu ilaa waaxid kanna waxaa ka wari aar min waaxid tawii looma hayo taa way ka siman yihiin tawii labaduba looma hayo kan wuxuu noqonayaa eh, riwaayadiis in laga tawaqufo ilaa xaalkiisa uu caddaanayo ilaa xaalkiisa baa la garan waayo dabdigiis cadaaladiisi haddii la ogaado dabdigii iyo cadaaladii maxay noqonaysaa in la aqbalo haddii aan la helin waa laga tawaqufaya ilaa laga helayo caddayn markaasi majhuulxaali wa almastuur baa la yidhahdaa wahuwa mastuurka ama majhuulxaalku man rawaa canhu waa midka uu ka wariyay akar min waaxid min hayri tawhiiqin ay min hayri tacdiilin wa xukmu riwaayatihi riwaayadiisa xukunkeedu waxa uu soo wariyo attawaquf waa in laga tawaqufo laga joogsado xataa tatabayana xaaluhu ilaa xaalkiisu marka uu caddaado almubhamu wa xukmu riwaayatihi hada maxaluh halkanna yani waxay kaga hadlayaan labada sheekh yani mubhamka midka la yidhaahdo iyo ninka mubhamka ah soo wariyo xukumka ay almubhamu huwa man lam yusarax bismihi waa midka aan la tasriixin magaciisa maxaa loo tasriixin waayey liajli ikhtisaar ikhtisaar dartii iyo wanaxwihi kaan yaquula raawi inuu maala yidhahdo raawigii canhu yani raawiga wax ka warinaya inuu yidhahdo ahbaranii iqatun ahbaranii aw shaykhun ahbaranii shaykhun aw rajul ahbaranii rajulun aw naxwu dalik kuwa wax la mid ah wa xukmu riwaayatihi riwaayadiisa xukunkeed waxa weyaan cadam alqabuuli cala alasax inaan la aqbalin sida saxada badan walow ubhima haba lagu ibhaamiyo bilafdi tacdiil lafdi markaa sheegaya cadaalad ka an yaquula inuu yidhaahdo ahbaranii iqatun iqa ii warramay aw habtun nin habtia ah ii warramay liannahu qad laa yakuunu iqatan cinda hayrihi waxaa suurtagal ah ninkan ka warinaya hadduu agtiisa iqa noqday in hayrkii agtiisa iqa usan ahayn mubham wuxuu inoogu tacriifiyey waa midka aan la tasriixin magaciisa weeyaan mubham baa la yidhaahdaa rajul baa laiska yidhi can rajulin can imra'atin can cammi can khaali can jaddi wahaakada lama tasriixin man lam yusarax bismihi sidaa maxaa loo yeelayaa ikhtisaar baa looga jeeda hadalkii baa lasoo gaabinaya waxaa kaa la mida midka magaciisa aan la sheegin waxaa la mid a inuu raawigu yidhaahdo akhbaranii iqatun iqa ii warramay kanoo kale waxay dhahaan alibhaamu bilafdi tawhiiq bay dhahaan raawigu waa la ibhaamiyey laakiin maxaa lagu ibhaamiyey lafdi inuu iqo yahay ah ayaa lagu ibhaamiyey kaasoo kale marka wuxuu noqonayaa in riwaayadihiisa inaan la aqbalin waa sida sixada badan weeyaan xataa haddii la akhbaranii iqatun aw akhbaranii shaykhun lama aqbalayo ayib limaada maxaa loo aqbali waaye mar hadduu yidhi iqatun maxaa loo aqbali waaye waxaa loo aqbali waaye ninkan ka warinayoo iqo ku sheegaya waxaa laga yaabaa asagu in agta iqa uu ka yahay laakiin cid kale markay eegto agtooda usan ka ahayn iqa usan ka ahayn ninka loo yaqaano yani ibraahim ibn abi yaxya cinda imaam shaafici waa iqa cinda hayrihina waa kadaab sawaadix maaha cabdilkariim ibn abi lmukhaariq cinda imaam malik waa nin iqa ah cinda hayrihina waa nin markaasi la acrinaya weyaan majruuxa weeye marka waxaa laga yaabaa agtisa inuu iqa yahay lakin cinda hayrihi uu noqdo hayru iqa almubhamu huwa mubhamku man lam yusarax bismihi waa midka aan la tasriixin magaciisa liajli ikhtisaari gaabin la soo gaabinayo ayaa markaasi magaciisi loo tasriixin waaye wanaxwi wax la midka kan yaquula inuu yidhahdo araawi canhu kii asaga wax ka warinayey ninkan eh, mubhamka ahbaranii iqatun iqa ii warramay aw ahbaranii shaykhun aw shaykhun shaykh baa ii warramay aw rajulu ahbaranii rajul nin baa ii warramay aw naxu dalik kaas wax la mid ah wa xukmu riwaayatihi xukunkeed waxa weeye cadamu alqabuuli inaan la aqbalin cala alasaxi sida sixada badan waa markuu yahay fi sanad laakiin hadduu yahay ibhaamku fi lmatni laa yadur dhib ma leh laa yadur sowaadix maaha haddii yani laga sheego oo yani la yidhaahdo inta qise laga warramo xadiidkii nin ama qof dumar ah ayaa markaa arrinkaa ku dhacay oo sanad yani lagu sheego matnigii xadiidka laa taduru jahaalatu yani markaasi araawi fii anaa'i اlmatni dhib male wa xukmu riwaayatihi cadam اlqabuuli cala asax walow ubhima haddii la ibhaamiyo bilafdi tacdiil lafdi markaasi cadaalad sheegaya walow ubhima haba la ibhaamiyo bilafdi tacdiil kaan yaquula inuu yidhaahdo kaan yuqaala in la yidhaahdo akhbaranii iqatun iqa ii warramay aw habtun habti baa ii warramay liannahu qad laa yakuunu iqatan waxaa laga yaabaa inuusan noqon iqo cinda hayrihi asaga hayrkii agtiisa asababutaasababka sagaalaad waxaa weeyaan albidcatu bidcadi weeye walibtidaac yani bidcaysigii marka maxaa lagu tacriifiyaa bidcu ama ibtidaac waxaa weeyaan bidcadu ama ibtidaac alikhtiraacu waa in wax la bilowdo weeyaan alibtidaac alikhtiraac qofku inuu wax iska bilowdo weeyaan wahiya sharcan xagga sharciga waxaa weeye almuxdau fi اddiini maa laysa minhu almuxdau fi diini waa diinka in lagu soo daro maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn waana sida xadiika caaisha ku caddaa man axdaa fii amrina ay fii diinina hada maa laysa minhu fahuwa rad wlbidcatu nawcaan bidcadu waa laba nooc mukafiratun mid markaasi lagu gaaloobayo yukafaru saaxibuha waxaa la gaalaysiinayaa saaxiibkeeda qofka ku dhaca bian yunkira amran mujmacan calayhi waa sida inuu inkiro shay lagu ijmaacsan yahay mutawaatir ah macluuman min addiini bidaruura diinta xaggeeda laga garanayo daruur ahaan loo garanayo fa haada midkaasi laa tuqbalu la aqbali mayo riwaayatuhu riwaayadiisa la aqbali mayo ta labaad waxa waye mufasiqatun waa mid loo yaqaano bidca mufasiqa yufasiqu saaxibuha saaxiibkeeda fisqi inuu faasiq yahay baa wariwaayatuhu tuqbal waa la aqbalaya maa lam yakun daaciya waa haddii uusan ahayn daaciyo ilaa bidcatihi bidcadiisa dadka ugu yeeraya walaa naaqilan uusan ahayn mid markaasi naqlinaya maa yurawijuha mid soo naqlinaya maa yurawijuhaa bidcadiisa wax suuq gelinaya haadaa arrinkaasi makhtaarahu ljumhuuru waa siday jumhuurtu doorteen wa huwa saxiixu kaasaana sax ah halkan waxay kaga warramayaan culimmadu raximahum ullah bidcada tacriifkeeda waa sidaas markaa inoo sheegay anwaacdeedu waa labada nooc mukafira iyo mufasiqo mukafiradu waxaa weeyaan yani waa midda saaxiibka ku dhacaa qofka ku dhacaa uu ku gaaloobayo sida yani markaasi tashayuca marka quluwi lagu sameeyoo kale yani markaasi arrimaha noocaasoo kale ah iyo kuwa la ah, waxay noqonaysaa bidca mukafira ayay noqonaysaa waxaa la mida qofki inuu maalan diido oo u dafiro arrin lagu ijmaacsan yahay oo mutawaatir ah oo qof kasta uu garanaya sida maalan in yani beentu inay xaaraam tahay zinadu inay xaaraam tahay salaaduhu inay waajib yihiin xajku inuu waajib yahay sawaadix maaha zakadu inay waajib tahay qof yani markaa yantasib ilaslaam oo odhanaya zakadu waajib maahan ama xajku waajib maahan ama salaaddu waajib maahan ma uu jiro marka waxaa loo yaqaana arrimaha noocaasoo kale ah macluum min addiini bidaruura ayaa loo yaqaanaa qof kasta wuu garanaya arin noocaasa qofka hadduu dafiro yakfur waa gaaloobaya khamrigu waa xalaal buu yidhi khamrigu waa xalaal zinadu waa xalaal beentu waa xalaal kaasoo kale yani markaa haddii aysan ku sugnayn shubho arrinkaa keensanaya waxaa la odhanayaa yakfur saaxibuhaa waa gaaloobaya marka kaasoo kale bidcada noocaasoo kale mukafiray noqonaysaa riwaayadiis la aqbali mayo midda labaad waa mufasiqa saaxiibkeeda faasiq buu noqonaya kaa dambe riwaayadiisi waa la aqbalayaa shardi baa ku xihan laakiin maa lam yakun daaciya dadka hadduu ugu yeeraya bidcadiisa la aqbali mayo ayib haddii xadiidkan uu soo wariyey uusan ahayn xadii xoojinaya bidcadiisana yani markaasi la aqbali mayo haddii laakiin uusan ahayn daaciye maahan xadiidkan laga qaadanayana maahan xadii xoojinaya bidcadiisa wa cagsi buu ku yahayba xadii wuxuu soo wariyey radinaya bidcadiis ayuu soo wariyey xadiiyan radinaya bidcadiisuu soo wariyey waxaa kaloo ku daraan culimmadu haddii xadiidka uu ku soo wariyo lagu soo wariyo ariiqiisa faqad dariiq kale kuma imaan ilaa can ariiqi hada almubtadic xaalka noocaasa in xadiidka laga tago iyo in wax laga wariyo ninkan mubtadaca waxaa sahlan in wax laga wariyo marka axwaashaas ayaa laga soo reebaya daaciyo inuusan ahayn dadka ugu yeeraya bidcadiisa mid soo naqlinaya bidcada wax xoojinaya inuusan ahayn nmarkaa arrimaha haddii laga waayo waa la aqbalaya waana madhabka jumhuurta weeyaan walbidcatu nowcaani bidcadu laba nooc weeye mukafiratun mid wax gaalaysiinaysa yukafaru saaxibuha saaxiibkeed la gaalaysiinayo bian yunkira inuu inkiro oo dafiro amran mujmacan calayhi arrin lagu ijmacsan yahay arrinkaasoo mutawaatiran mutawaatir ah arrinkaasoo macluum addiin bidaruura daruur ahaan loo garanayo fa haada kaasi laa tuqbal riwaayatuhu la aqbali may riwaayadiisa aani mufasiqatu waa bidca mufasiqa yufasaqu saaxibuha saaxiibkeeda fisqi baa lagu xukumaya wa riwaayatuhu tuqbal waa la aqbal riwaayadiisa maa lam yakun daaciya inta uusan noqon mid dadka ugu yeeraya ilaa bidcatii bidcadiisa walaa naaqilan mid soo naqlinaya maa yurawijuha wax tarwiijinaya oo markaa suuq gelinaya bidcadiisii oo faafinaya hada ma khtaarahu ljumhuuru waa sida ay doorteen jumhuur wahuwa saxiixu waana sida saxda bishari hadduu yahay nin runlow ah ida kaana saadiqa lahja imaam madhabi wuxuu yidhi lanaa sidquhu wa calayhi kadibuh intuu ninka wax ka soo wariyey ka mida raggaasi wax lagu sheegayo ayaa wuxuu yidhi lanaa sidquhu wa calayhi kadibuh annagu waxaan leenahay runtiisa bidcadiisuna korkiisay ahaatay nama saarna bidcadiisa annagu marka qaar baa waxay ka eegayan culimmadu xagga runlow hadduu yahay run lagu ogaado waa laga qaadanaya wuxuu doonaa soo wariyo haddii laakiin lagu ogaado inuu yahay nin beenaala ah waxba laga qaadan mayo asabab sababka tobnaad waxaa weeye suuulxifdi xifdigo markaasi liita wlmuraadu bisuui lxifdi waxaa weeye man lam tatarajax isaabatuhu midka aysan ka miisaan badan isaabada uu saxda asiibayo calaa khaa'ihi gafkiisa wlmuraadu bisayi lxifdi sayi lxifdi waxaa loo jeedaa man lam tatarajax midka aysan ka raajix noqonin isaabatuhu isaabada uu saxda asiibayo calaa khaa'ihi gafkiisa wahuwa sayixifdi wa nowcaan laba nooc weeye alawalu kan hore man nasha'a waa mid ku barbaaray oo markaasi ku koray calaa suu'i lxifdi xifdi xumaan walazimahu dalika arrinkaana uu laazimay fii jamiici axwaalihi axwaashiisoo dhan wa yusama waxaa lagu magacaabaa khabaruhu khabarkiisa ashaad baa la cinda albacdi culimmada qaarkood agtooda waaani ka labaad man mid weeye araac xifdiga xuni waa kusoo diriyey ifdigiisoo liita muxuu usoo diriyey likibari sinihi dadisaa weynaatay aw dahabi basarihi araggiisii baa tegey oo ina beelay aw dayaaci kutubihi kutubtii baa ka luntay aw naxwu dalik fa yusamuunahu waxay ku magacaabaan almukhtaliط bay yidhahdan waa kii isku darmay wa xukmu riwaayatihi riwaayadiisu xukunkeedu waxaa weeye ana maa xadaa bihi wixii uu warramay qabla ikhtilaaطihi ikhtilaaطka ka hor wa macluum wlxaal huwa macluumun waxaa la garanayo uu wariyey qabla ikhtilaa yuqbal waa la aqbalaya wamaa xadaa bihi waxa uu warramay bacdahu ay bacda alikhtilaa laa yuqbalu la aqbali mayo wamaa lam yatamayaz wixii la kala sooci waayo hal huwa qabla ikhtilaa hal rawaa qabla ikhtilaa aw bacda alikhtilaa yutawaqafu fiihi waa laga tawaqufayaa ayb halkanna waxay noogu sheegeen culimmadu ninka loo yaqaano sayi lxifdi sayxifdigu waa midka isaabadiisu saxdiisu iyo aladkiisu markaasi aysan kala raajix ahayn labay u qaybsamaysaa marka sayxifdigan ama suulxifdigani in uu ku dhashayba weligii wuxuu ahaa ninkan sayxifdi buu ahaa oo ku dhashay uu ku barbaaray ayib midka noocaasa ah, waa la radinayaa wax alle wuxuu soo wariyo waa la radinayaa ayib riwaayadiisa waa la radinayaa abarkiisa culimada qaarkood shaad bay yidhaahdaan lakiin waa qowl daciif ah shaad waa anagii soo marnay shaad waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu iqati liman huwa wlaa minhu kaasaa shaad loo yaqaanaa laakiin in shaad lagu sheego ninkaa sayulxifdiga xadiikiisa waa qowl daciifo markaa laga miisaan badan yahay weyaan ayb nooca labaad waxaa weeyaan su'ulxifdi dib ka yimid oo muxuu ka dhashay ninkiibaa weynaaday ama indho beelay ama kutubtiibaa ka luntay ama ka gubatayba ayb ama wax la mid ah midka noocaasa mukhtali baa la dhahaa almukhtali xukumka riwaayadiisu kaa dambe waxay noqonaysaa wixii uu wariyey qabla اkhtilaa in la qaato qabla اkhtilaa wuxuu wariyey in la qaato ayib wixii uu wariyey bacd اlاkhtilaadna inaan yani markaasi lasaga tago bishari laakiin waa in la kala garanaya muxuu wariyey qabla اkhtilaa muxuu wariyey bacd اkhtilaa haddii la kala garan waayo waxay noqonaysa in laga tawaqufo waayo lama garanayo xadiikan ma wuxuu soo wariyey bacd اkhtilaa mase qabla اkhtilaa ayb waa haddii la kala garanayo weyaan qabla اkhtilaa waa la qaadanaya wixii ahaaday bacd اkhtilaana waa laga tegaya wixii la kala sooci waayo axaadiista qaar waa la kala soocay waa la kala saaray oo waxaa la yidhi axaadiitana qabla اkhtilaa buu soo wariyey kuwana bacd اkhtilaa qayb ka mid a ah la kala saari waaye qabla ikhtilaa bay ahayd mise bacd alikhtilaa farax laga qaadaya ilaa marka la helayo wax markaasi kala sooca wa huwa nowcaan laba nooc wey alawalu ma nashaa weeyaan alawalu man qof weeye nasha'a ku barbaaray oo ku korayba calaa su'i lxifdi xifdigaasi liita walazimahu dalika arrinkaana marka uu laazimay fii jamiici axwaali axwaashiso dhan kaasi faturadu riwaayatuhu waa la radinayaa mulaqan wayusama khabaruhu khabarkiisa waxaa lagu magacaabaya ashaad baa la odhanaya cinda bacdi ahli cilmi lakin waa qowl laga xoog badan yahay waani ka labaad man qof way araaca calayhi uu kusoo diriyey suuulxifdi likibari sinihi daweynaan aw dahabi basarihi arag yuu beelay aw dayaaci kutubihi kutubtii baa dayacmatay aw naxwi dalika ama kutubtii baa ka gubatay fahada yusamuunahu waxay ku magacaabayan almukhtali ayay marka odhanayaan wa xukmu riwaayatihi kan dambe riwaayadiisu waxa wey ana maa xadaa bihi wixii uu warramay qabla ikhtilaaihi inta uusan ku dhicin ikhtilaadku walxaal huwa macluumun shaygaa la garanayo qabla ikhtilaad uu wariyey yuqbalu waa la aqbalaya wamaa xadaa bihi wixii uu warramay bacdahu ay bacda alikhtilaad laa yuqbalu lama aqbalayo wamaa lam yutamayaz wixii la kala sooci waayana yutawaqafu fiihi ay yutawaqafa canhu waa laga joogsanayaayo waxba la soo warin maayo as'ilatun watamaariin waa su'aalo qaybtii aan soo dhigannay ayuu markaasi su'aalay ka dhigeen ma hiya asbaabu raddi اlkhabr maxay tahay asbaabta xadiidka lagu radiyo wa kam aqsaamu اlmarduud marduudka aqsaamtiisu waa imisa biictibaari sakti min asanad marka la eego sanadka waxa ka dhacay wamaa tacriifu kuli nawcin nooc kasta tacriifkiisu muxuu noqonayaa labo ma huwa asuquuط اljaliyu ama asaqط اljaliyu muxuu noqonaya sakdiga jeliga wa bima yucraf bima baa inoo qoran lakin waa bima sida raajixa oo marka qawaacida waafaqsan maada istifhaamiyada haddii xafjar laga hormariyo alifteeda waa la ridaa wamaa fi listifhaami in jurad xudif alifuha ayb wabima yucraf sida cama yatasaaluun camaa buu ahaa markii maada istifhaamiyada can laga hormariyey camaa alifta waa la xadfay cama yatasaaluun cama tasal wuxuu noqonayaa marka ma huwa asuquuط اljaliyu muxuu yahay sakdiga jeliga wbima yucraf maxaa lagu garanayaa wma huwa asaqtu alkhafiyu sakdiga khafiga muxuu noqonaya wama alfarqu bayna almudallas wاlmursal alkhafi maxaa farqiga udhexeya labadaas sami maa yeli kuwan magacow khabarun xudifa min sanadihi raawiyaani mutawaaliyaani khabar laga xadfay sanadkiisa laba raawi isku xiga magaciis sheeg magaciisa wa aakhar min mabda'i sanadihi yani khabar kale oo xudifa min mabda'i sanadihi sanadka awelkiisa laga xadfay asna magacow ayib raawin baa laga xadfay wa min wasaihi wa khabarun xudifa min wasaihi iyo khabar laga xadfay dhexdiisa inaani hayru mutawaaliyeyn intaas mid kasta magac buu leeyahay magaciisa sheeg wa khabarun rawaahu raawi khabar uu soo wariyey raawi canman caasarahu cid ay isku casri yihiin buu ka soo wariyey walam yasmachu kamana maqal walam yucraf alliqaa baynahumaa liqaana looma oga wa aakhar mid kale oo kadaalika kaasoo kale ah ilaa anna luqiyahuma curif laakiin waxaa la gartay inay kulmeen magacow labadaas labay kale yihiin kala sheeg afar kam wujuuhu acni fi wujuuhda raawiga lagu tacniyo waa imisa wama ladii yaqdaxu minha fii cadaalatihi muxuu yahay midka cadaaladda markaa dhaawacaya wama ladii yaqdaxu fii dabdihi yani markaasi kuwa dhaawacaya dabdigiisa xifdigiisa waa kuwe wamaa huwa alkhabaru almawduucu khabarka mawduuca muxuu yahay ma ukmu riwaayatihi in la weriyo xukunkeed may noqonaysaa wma huwa matruuku habarka matruuga muxuu yahay wama almuraadu bituhmati bilkadib maxaa loo jeedaa marka laleeyahay haada raawin mutaham bilkadib maxaa loo jeedaa wadix daalika arrinkaa caddee mubayinan xaalaad caddaynayso bacda dawaaci lwadci wadciga waxyaalaha keensada wax ka mid a wa bacda maa yucraf iyo maa yucrafu bihi lwadcu waxyaalaha wadciga lagu garto wax ka mid a bima yusamaa khabaru faaxish alhala bima yusamaa abaru faaxish ala ninka aladkiis uu faaxishka yahay khabarkiisa magaciis aw kaiir اlafla marka afladiisu ay badan tahay khabarkiisa magaciis aw ilfaasiq faasiqa khabarkiisu magaciis wama huwa alkhabar mucal khabarka mucalka muxuu yahay manaa tacriifi wma huwa almudraju matnan wlmudraju isnaadan muxuu yahay almudraju matnan wlmudraju isnaadan tacriifi wma xukmu idraaj idraaj xukumkiisu muxuu yahay o bima yucraf maxaa lagu gartaa wma lmudarib mudarib muxuu yahay wmata yaqdaxu lidiraabu goormuu yani markaasi idiraabku yani markaa qaadix u noqonaya umalmusaxafu musaxaf muxuu yahy walmuxaraf muxaraf muxuu yahy waduxba bilmithaal tusaale lix kam asbaabu ljahaalati biraawi asbaabta keenta raawiga in laga jaahil noqdo waa imisa waman majhuulu lcayn majhuulcaynku waa kuma wamajhuulu lxaali majhuulxaalku waa kee wlmubham mubhamku waa kee ay man almubham wamaa xukmu riwaayati kullin mid kastaba riwaayadiisu xukumkeeda maxay noqonaysaa wma hiy bidcau harcan tacriifi weeyaan xagga harcan bidca waxa loo yaqaano wailaa kam tanqasim imsay u qaybsamaysaa wamaa xukmu riwaayat mubtadic mubtadica riwaayadiisu maxay tahay xukunkeedu ma la aqbala mise lama aqbalayo wama almuraadu bisayi lxifdi muraadka looga jeedo muxuu yahay waman huwa muhtaliu mukhtali muxuu yahay wamaa xukmu riwaayatihi riwaayadiisu xukunkeedu maxay noqonaysaa halkaa inoo joog wallah aclam